bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala <clears throat> allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii <clears throat> qaala almusanifu raximahu allah bacda idaa fujaatin aw qasamin laa laama bacdahu biwajhayni numi مع تلو فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكاسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما عقد كين ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسيط معمول الخبر والفصل واسما حال قبله الخبر وواصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل <clears throat> waayahay waxaynu kusoo guda jirnay <clears throat> mawaadicdii hamza hamzada ina <clears throat> in la kasriya ay banaanayd in la fadxiyaana ay bannaanayd marka waxaynu soo qaadanay mawaadic ay waajib tahay in la fadxiyaa iyo mawaadic ay waajib tahay in la kasriyo mawdicii saddexaad buu halkan ka bilaabay oo kii jawaasul wajhaynkii ee ahaa inuu fatxuhuna banaan yahay <clears throat> kasruhuna uu banaan yahay waa mawdicii saddexaad waa afar meelood afarta meeloodba sheekha inoo sheegaya wax gooda laga sheeg sheegaya male afarta meeloodba sheekha inoo sheegaya waayahay wuxuu yidhi sheekhu numiyada dambe la tegaya marka la laqmaynayo numiya waa la nisbeeyey ay huwa hamzu ina ayaa la nisbeeyey biwajhayni laba wej baa loo nisbeeyey bacda idaa fujaa'atin idaada kadada tilmaanta dabadeed ayaa la nisbeeyey laba wej loo nisbeeyey aw qasamin aw bacda qasamin ama qasam dabadii ayaa laba wej loo nisbeeyey qasamka oo laa laama wax laam ihi kaainun ayna ahaanin bacdahu qasamka dabadii mac tilwi faljazaa wa maca taali faai ljazaa'i faauljazaha ka la xidhiidha miciisa ayaa laba wej loo nisbeeyey wadaa xukunkan xukunka waa jawaasulwajaynka labada weji shaha ay bannaan yihiin waa alfatxu walkasru ee yadaridu waa qiyaasoobayaa huwa daagaa oo jawaasulwajhaynka ihi fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida ah ayuu ku qiyaasoobayaa aad ku qawshid khayrulqowli qowlka u khayr badani inii axmadu weeyi inii anigu axmadullaaha ilaahay baan mahadinaya wey afartii meelood ba halkaas ku sheegay sheekhu afar meelood oo jawaasulwajhayna jawaasulwajhayna maxaa loo jeedaa alfatxi walkasri haddii aad kasrisid lagugu laxmi xukmin maayo haddii aad fadxisidna lagugu laxmi xukmin maayo waa sidaa macnaheedu waayahay mawdica koobaad ee sheekhu uu tilmaamay waa bacda idaa fujaa bacda idaa alfujaaiya idaada kadida tilmaanta idaadu mar darfiye ayay noqotaa marna shardiye ayay noqotaa marna fujaaiyay noqotaa hadaba idaada kadada tusisa dabadeed hamzadii laba wej baa bannaan alfatxu walkasru baa bannaan haddii aad fadxisidna waad heli kartaa haddii aad kasrisidna waad heli kartaa tusaalu waa maxay markaa idaada fujaayadu waa maxay waa min idaafati daali lilmadluuli eeg idaa fujaatin bu yidhi soo ma waa min idaafati daali lilmadluuli wax tusinayey ayaa la idaafeeyey maxaana loo idaafeeyey madluulkii macnihii uu tusinayey le waa ayaa loo idaafeeyey waayahay markaa waxa yada ka dambeeya ayaa si lama filaan u dhacaya oo maxay tusaaluhu kharajtu waan baxay fa idaa ina zaydan qaa'iman waaba isagoo isla markiiba zayd taagan waa kada moogta kharajtu waan baxay fa idaa ina zaydan qaa'iman waaba isagoo zayd taagan haddaba u fiirso fa idaa soo ma aragtan idaadan waa maxaa dabadeed dhacday saw ini kama dambayso haddaba inadan hamsadeeda laba wej kugu banaad inaad tidhaahdid fa idaa ina zaydan qaa'iman iyo inaad tidhaahdid faidaa ana zaydan qaaimun labada wej baa kuu banaan masl fahni labada wej tawjiihooga u fiirso haddii aad kasrisid maxay noqonaysaa waxay la macno tahay uun faidaa zaydun qaaimun faidaa zaydun qaaimun waa iska istinaafiya soo faidaa zaydun qaaimun waa mubtadiya khabar dhamaystira haddii aynu fadxino ka warrama haddii aynu fadxino de annadu waxbay soo xariri jirtay mina wax soo xariri jirin wahaaka xuruufun bilmasaadiiri uwilad oo khamsii laha wacadii lahaa khamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya ya ha hiy an bifatxi ana mushadadan waziida calayha kayfa axfadha wama walow ana soo xuruufulmasaadirti kamid mid ahayn haddaynu kor dhigno hamzada hamzada haddii aynu kor dhigno ya iyada iyo siladeeda master baa laga soo dhalaalinaya khabarkeeda iyo ismigeega iyo master laga soo xariri haye masterka aynu soo xarirayno maxaynu ecraabanaa idaada lasku haysta idaada fujaayada lasku haystaa ma ismibaa mise waa xaraf baa lasku haya misle fahni idaada fujaayada waxay culimadu isku hayaan ma ismibaa idaada fujaayadu mise waa xaraf hadaba haddaynu nidhaahno waa xaraf idaada fujaayadu dee xaraflaa maxalla lahu min alicraab soo ma haddaba masderkan aynu soo xarirnay waxaynu ka dhiganaa mubtade khabarkiina wuu goan an yahay baynu odhanana macnihi muxuu noqon faidaa qiyaamu zaydin mawjuudun isla fahna warka faidaa qiyaamu zaydin mawjuudun haddaynu nidhaahno idaadani idaada fujaa'iyadii waa ismi haddii aynu nidhaahnona isminimadaasay culimmadu laba isku sii hayaan waa daraf garanaya ma daraf makaanba mise waa daraf zamaanba isku hayaan kaa doontidba ka dhigo oo haddaynu nidhaahno idaada fujaa'iyadii waa ismi masderkaa aynu soo xariranaa mubtaduu noqonayaa idaada fujaa'iyadiina waa khabarkii fa idaa zaydun ay fa fi lxadrati zaydin bay noqonaysaa si fiican marka idaada fujaayada dabadeed hamzada ina laba wej baa ku banaan alkasrubaa ku banaan haddaynu kasrino waxay la macno tahay un faidaa zaydun qaaimun waa jumlo dhamaystiran sooma haddii aynu fatxinana masder baynu soo xariranana masderkaa aynu soo xariranayno idaada dib aynugu noqonana idaada waa lasku hayaa muxarafa mise waa ismi haddaynu nidhaahno waa ismi idaada ayaa khabarkii ah waxaan aynu soo dhalaalinayna waa mubtade warkaas si fiican uma cadda haddaynu nidhaahno idaadu waa xarafna waxaynu soo dhalaalaynay waa mubtade khabarkiisiina waa go'an yahay waa mawdica koobaad waa mawdice waa bacda idaa alfujaa'iya mawdica labaad sheekh raximah llahu tacala inoo tilmaamay fa idaa qiyaamu zaydin mawjuudun waa kaa guud soo ma aragtan intaba isaga nii soo xariray labada wej waxaa ku yimid waxa kamida baytushaacirka xagga hoose inoogu qorayo wa kuntu uraa zaydan kama qiila sayidan idaa anahu cabdul qafaa waa wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi uraa mid u maleeya zaydan zayd mid u maleeya sayidan sayid ninka zayd la waxaan u malayn jiray sayid kamaa qiila dannan male malahaasoo muwaafiqan waafaqsan kamaa qiila ay ka qowlihim fiihi siday yidhaahdeen iyagu siday ka yidhaahdeen ya nin sayid ayaan u malaynayeyba idaa anahu waaba isaga oo cabdulqafaa qadaad addoonlaa cabdulqafa qadaad addoonlaa wallahaazimi iyo jiriidda addoonlaa addoonka waa la garaac jira addoommada waa la garaac jira moogta markaa addoommada qadaadkoogii ka muuqda buu leeyay lahaazimtuna waa meelahan weeyaan saasaan ku ogaaday weyaan macnaheedu markaa u fiirsada beytkan waxaa lagu wariyey idaa anahu iyo idaa inahu beytkanaad soo deliishanaysaa marka hadee shaahidkan lagu dhaa daliil buu kuu marka idaa anahu iyo idaa inahu idaa anahu marka idaa inahu markaad tidhaahdid warku waa dhamaystiran yahay waa jumla iska dhamaystiranba ya jumla dhamaystiran maynahayn idaa huwa cabdulqafa idaa huwa cabdulqafa haye haddaynu nidhaahno adn haddaynu anna nidhahno inu masteriye ka dhignana aynu soo dhalaalinana dee labadii qowl baa kugu jira inaynu nidhaahno idaada fujaayadii ismi bay ahayd ya fa idaa ya fa fi lxadrati ubudiyatuhu fa fi lxadrati cubudiyatuhu iyaynaynu dhahno mayna waa xaraf kolkaana maxay noqon faidaa cubudiyatuhu mawjuudatun de ama xaasilatun soo warkuma caddo markaa bacda idaa alfujaaiya labadaa wej baad ku banaynaysaa haddaynu fatxniy haddaynu kasnay icraabkeygana waad fahamteen bayla tahay ka soco mawdica labaad sheekhu raximah llahu tacaala uu sheegay waa idaa waqacat jawaaba qasamin waa marka ay dhacdo maxay waa marka ay dhacdo ya jawaabu qasam marka ay dhacdo wey hadda qasamka waynu soo marna iska ilaaliya meele ay waajib ahayd in inna la idhahdo maynaan soo mari saddex meelood bay waajib ahayd soo mayn saddexdaa meelood maxay ahayd yayna iska kin dhex marka ficlul qasamka la sheego ah, laamna uu ku jiro khabarka soo mayn ya maxaa la samaynayey waa waajib yaxlifuuna billahi inahum laminku haye iyo markay labaduba maqan yihin xamiim walkitaabi mubiin ina anzalnaahu iyo markuu qasamkii noqday jumla ismiya khabarkana uu laam ku jiro lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun saddexdaa goor bay waajibaad in ina la idhaado afar goor bay ahayd iyo inuu ficluasamku xadfan yahay khabarkana u laam ku jiro wlcasri ina alinsaana lafii khusrin afartaa goor waajibayd in hamsada la kasriya laba goorna he waa jaaiz in la fadxiyana way banaantah in la kasriyana way banaantahy labada goor waa maxay aw qasamin laa laama bacdahu ficluqasamkiibaa jooga laamna ma jiro si fiican soo midaan fahmin ficluqasamkiina wuu joogaa laamna meesha ma taalo maxaa banaan anna inna ka labaadna muxuu noqonayaa qasamku wuxuu noqday jumla ismiya khabarkana laam kuma jirto lacamruka ina zaydan qaa'imun ana zaydan ina zaydan masla fahnay labada goor waa jaazul amrin labada goor waa maxay ficlul qasamkiibaa jooga laamna kuma jirto khabarka mayana qasamkii wuxuu noqday jumla ismiya khabarkana laami kuma jirta labada goor waa jaazul amrin weeyaan waaya xalaftu ana zaydan qaa'imun ficlqasamki muna joogin laba xalaftii ya khabarkiina laamin kuma jirta maaratan maxay noo bannaan xalaftu ana zaydan qaa'imun iyo ina zaydan qaa'imun labaduba way noo bannaan tahay haddaba haddaynu nidhaahno haddaynu nidhaahno ina zaydan haddaynu nidhaahno waa jawaabulqasamki waa sax jawaabulqasamkii minaan ina zaydan wey waa sax jawaabulqasamkii wey waay haddii aynu nidha haddaynu fadxinana haddaynu fadxinana xarfu jar ayaa lagu jaraya xalafta waxaan ku dhaartay ana zaydan bina zaydan qaaiman baa laodhanaya oo meeluu iyaasoobay arfujarkuba arfujarku meeluu iyaasoobay weyaan masl an saasay taana tacyiilkeegu ay noqon bayt shaacirkaasu ku werinaya lataqcudina maqcada alqasiyi min niyadi lqaduurati lmagliyi aw taxlifii birabiki lcaliyi anii abuda yaaliki sabiyi nin dhaaranayo xaaskiisu ka maqlaa muddo badan kadibna wuxuu u yimid iyadoo ina yar haysata ya wuxuu leeyahay <laughs> waad dhaaran buu leeyahay inaan ilmaha yar anuu aabba anu ahay waad ii dhaaran kadibna waxay sheegtay ilaa sideed iyo bay sheegtay wuxuu yidhi lataqcudinna gabadhi waa fadhiisan waa fadhiisan maqcadalqasiyi ka la fogeeyey makaanu fadhiisigiisa minii aniga xaggayga laga fogeeyey kaa la fogeeyey dilqaaduurati quranka u saaxiibka wasakda kaa la fogeeyey almaqliyi la nacay maa wadacaka rabuka wamaa qolaa dil almaqliyi la nacay wey ow taxlifii ama wad dhaaran ow bimacnaa ilaadii weeyaan taxlifiinaba iyadoo waad garanaysaa mansuubun bian mudmara wujuuban bacda og sooma garanaysaa ow taxlifii ama wad birabiki rabbigaabaad ku dhaaran rabbigaaga alcaliyi ee sareeya anii anigu abuudayaaliki kaagan yar aabihii inaan ahay asabiyi ee sabiga kan yara naqadhaysid inaan aabihii ahay eeday ku dhaaran runta iska sheegtay kasoo maxalushaahidkan waa maxay laakiin ya inii iyo aniiba waa lagu weriy inii iyo aniiba waa lagu weriye culimooy waka mawdicii labaadna muxuu inoo noqday waa bacda qasam laakiin qasamka maxaa ka dambeeya laami kama dambayso ama mxuu noqday qasamkii jumla ismiya laamina ayna ka dambaynin so si fiican umaydaan fahmi mawdica saddexaad wuxuyna yidhi maca tilwi faai jazaa'i buyna yidhi eega maca tilwi faai jazai waa maxay macnaheedu waa idaa waqacat ina bacda faai jazaa'i ini maxay daba dhacday fa'dii faauljazaha lo odhan jiray ayay daba dhacday inadii laba wej ku bannaan waa maxay tusaaluhu man yatiinii fainahu mukramun hmm, ha man yatini fainahu mukram waa sax man yatini fainahu mukramun waa sax man yatini fainahu mukramun mantan mayna shardiyayn yati mayna ficlo shardigayn jawaab shardigii me jumla ismiyuu kaa noqday soma maan fa la gelinin fa baa la geliyey fadii inaa daba taalla so inima daba taalo maxaa la samaynaya laba wej baa inoo banaan anna ina si fiican mau fahanteen haddaba haddaynu ina nidhaahna hadaynu sidaa u kasrino de waaba jawaab shardi waa caadi waxay ka dhigan tahay un man yatiinii fa huwa mukramun un bay la macno tahay somayna fahmin haddaynu ana dhalaalanaya soo maxaa la samaynaya mubtadaynu ka dhiganaa khabarkiina waa maxduuf man yatiinii fa ikraamuhu mawjuudun baynu odhana ila master baynu soo xarirnay man yatiinii fa ikraamuhu mawjuudun baynu odhanana masl fahni ama maxaynu ka dhigi raamkaa dambe waxaynu ka dhigi khabar waxaynu soo xariirayno mubtadiina waa go yahay fajaauhu alraamu baynu odhan fajazaauhu alkraamu baynu odhan waa sax misle fahnaynta aayadda qur-aanka xaggoose inoogu qorayana waxa weyan waa tusaalaheeda kataba rabukum calaa nafsihi araxma anahu man camila minkum suuan bijahaala uma taama min bacdihi waaslaxa faanahu gafuuru raxiim fainahu iyo faanahuba waa la ahri saxiix walala mawdicaasna waa mawdice waa mawdicii saddexaad muxuu yahay waa bada eh, ai amarkadhado waxay noo haday mawdicii araad mawdic araad tusaale inoo sheego wuxuu ku yidhi fii naxwi khayr qwl inii amadu bu i nawi khayr qawli inii axmadu bu ku yidhi muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa waa idaa waqacat anna ani waa inay dhacdo eh, bacda mubtadain fii macna qawli mubtada macna alqawl ah mubtade u fiirso maxay daba dhacday mubtade macna alqawl ah mubtade macna alqawl ah wa khabaru ina qawlun inada khabarkeeduna waa qawl waalqaa'ilu waaxidun saddexdaa shardi waa in la helo oo mawdicii afraad saddexda shardi waa maxay waqacat ana khabaran limubtadain huwa fii macna alqawli ini waxa ay daba dhacday ama iska dhaba waqacat ana khabaran liqawlin limubtadain huwa macna alqawli waxay khabar u dhacday inadii mubtade macna alqawla ayay khabar u dhacday haye wa khabaru ina inada lafteedu khabar ba u baahan tahay maaha inada lafteeda khabarkeediina qawlun waa qawl walqaa'ilu qaa'ilka yidhi labada qawlna wa qaailulqawlayni waaxidude ila qawl baa ka horeeya qawlna ka dambeeya soo ma qawlkana u baahan tahay soo ma cidda tidhi mid tahay tusaalead ku fahmaysaan khayru lqawli eh, inii axmadu tusaalada sheekhu inoo sheegay wayande khayrulqawli inii axmadu u fiirsada iniidan maxay noogu bannaan laba wej annii iyo inii labada wej baa inoo bannaan eeg khayrulqawli waa mubtade iniina ismigeedii waa yada khabarkeediina waa axmadu waa jumlada ficliyada haddaba fiirso ineedii yay khabar unoqota iyadmayna khabar horta u baanayn dee jumladan axmadu wax lagu hadlamayna me way tahay dhade waa wa lagu hadla mahadnaq wax lagu qawl munayn mahadnaq waa qawl de lilah baad mahadnaqasaay alxamdulilah markaad muna qawlayn haye iyada waxa khabar u noqday waa qawl jumladeedan oo wada socota ismigeeda iyo khabarkeeda wada socdaana ay khabar u yihiin khayruda hore ayay khabar yihiin khayru ma qawlun mase qawl maa qawl qaacide qaado ismu tafdiili bacdu maa yudaafu ilayhi qaacida maanada hore qaada ismu tafdiilku kolba waxa loo idaafeeyo barhkii weeyi iminka khayru waa ismu tafdiili maxaa loo idaafeeyey qawl baa loo idaafeeyey idan qaacidaa iska xifdi ismu tafdiili bacdu maa yudaaf ilayh kolba waxa loo idaafeeyo berkii wey mise qowl looma idaafayn idan mubtada qowlaynu haynaa khayr waa qowl bad waayo ismu tafdiili bacdu maa yudaafu ilayhi qaacidaasaynu haysana soo mubtadiina qowl mu noqon marka maynaan labadii shardi ma helin shardigii saddexaadna waa maxay qaa'ilku waanu mid yahayo dee khayrulqowli inii axmedu ina maalig baa yidhi ina maaliguna mid keliyu nahayn de <laughs> ya haddaad adigu tirina waa caadi de haddaad adigu ku adashidna waa caadi lakin hadda yaa yidhi de maxamed ibn maalig baa yidhi de mawdiciiafraadna eh, waa mawdica ah, marka maxay noo banaan khayrulqawli inii axmadu inaan idhaahno oon saa ku dayno haddaynu saan idhahno u fiirsada khayru waa mubtade alqawluna waa mudaaf ileyh halkaasaad fahmi lahdin malaha halkuu mubtado uu ka yahay qowl waxaan idhi khayru waa ismu tafdiil ismu tafdiilkuna kolba waxa loo idaafeeyo bar kamida weeyaan iminka maxaa loo idaafeeyey qawl baa loo idaafeeye soma iska fahma kolba waxa loo idaafeeyo barhkin wey waxa daba yaalla un adoyaga mudaaf ileyga ah. haye inii haddaba maxay u baahan tahay ismi waa yo adey axmeduna waa maay waa ficil faacilkii waa ana mafcuulkeygina waa allah oo uu go-an yahay so intaas mana fahmin jumladaasa khabar u haddaba jumladani markay khabar u noqonayso mubtada hore aw raabidkiisu xidhay raabid uma baahna de waynu soo marnay wa in takun iyaahu macnan iktafaa biha ka nudqi xasbi illaahu wa kafaa so maynaan soo qaadan baawi mubtada wal khabari baynu kusoo marnay waxay ka dhigan tahay ba khayr lqawli ini axmedu mubtadaha laftiis waa maxay jumlada khabarka dhacday waa nafsalmubtaday weeyaan khayrqawli ini amud waaba isku mid bade nudqi xasbullah bay lamid tahay raabid uma baahna haddaynu nidhaahno annana master baynu soo dhalaalin maxay noqon khayrulqawli qawlka u khayr badani xamdullaahi macnihiiba ma caddo khayrulqawli qawlka u khayr badani xamdullaahi mahadinta ilaahay weeye saasaa loo soo dhalaalin markaana afartaa meelood ayaa jawaasul wejayna oo fatxiina uu bannaan kasriina uu bannaan yahay wa bacda idaa fujaa'iya bacda qasamin laalaama bacda iyo bacda fa jazai iyo idaa waaat ana abara idaa waqacat ana khabara limubtadain huwa macna alqawli wakhabaru ana qawlu wlqaa'ilu waaxidu afartaa meelood weeyaan waxaday kuma jiro laqmada u fiirsada numiya waa ficil maadiyo maniyun lilmajhuul naabi faacilkii waa huwa waana hamzu inihii buu noqonaya biwajhayni iskaga tacaluji bacda idaafu jaa'at numiyada iskaga soo tacaluji masl fahni aw qasamna bacdada ku cadaf laalaama bacdahu waxa laga sifaynaya qasamka ayaa laga sifaynaya macadan waxaynu ku cadfaynaa bacdadii baynu ku cadfaynaa bacdada bacda ilaalsi ku cadfaynaa macduufkiina waxa go'aan xarfu caadifkiina waa go'an yahay faa'il jazaa'i bay noqonaysaa daruurtu shicirku u geeya waa iska mubtadaya dariduna waa khabarkii wuxuu yidhi numiya waa la ay huwa hamzu inihi biwajhayni laba waj loo nisbeeyey bacda idaa fujaatin idaada kadada tilmaanta dabadeed baa laba wej loo nisbeeyey aw qasamin aw bacda qasamin qasam dabadi baa laba wej loo nisbeeyey qasamka oo laa laama laami bacdahu qasamka dabadi ayna ahaan ficlulqasamkii unbaa sheegan khabarkana laami kuma jirta mayana qasamku waa jumla ismiya khabarkana laami kuma jirta waa sida maca tilwi faailjazaa'i wa maca taali faailjazaaidhe faailjazaha kala xidhiidha miciisa ayaa laba wej loo nisbeeyey wadaa xukunkan xukunkee waa jawaazulwajhayni labada wej banaanaanshahiisu yaridu waa qiyaasoobaya huwa daaga oo jawaazulwajhaynkii fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii ah ayuu ku qiyaasoobaya khayruqowli qowlka u khayr badan inii anigu axmadu waxaan mahadinayaa weeye anigu allaha ilaahay baan mahadinaya warkaas waa dhammaadayt wbacda dat kasri tasxabu khabr laam ibtidaai naxwu inii lawazar waa yahay wuxuu yidhi sheekhu wa tasxabu wowda bacdada qaado watasxabu waxa la saaxiibi laamu btidaain laamulibtida ayaa la saaxiibi alkhabara khabarka bacda ina ina dabadeed bay la saaxiibi inada daatilkasi hoos dhiga u saaxiibka walaalika tusaalu naxwu qawlika waa qowlkaaga iyo wixii lamid aad ku qawshid inii anigu lawasarun gargaaranahay ama meel la magan galanahay u fiirso wuxuu sheegayaa sheekhu qaacidaynu qaadanay ahayd likulli adaatin ittafaqa camaluhaa laa budda lahaa min ummin aye waumu hada albaabi eh, na walaa budda lahaa min khasaaisa wa min khasaaisihaa dukuulu laami libtidaai calaa macmuulaatihaa qaacida waan isa waysid adaad kasta oo isku camal a waa laga maarmaana inay hooye leeyihiin hooyadaasina waa inay leedahay maziye gaara maziyada gaarka ah ay leedahay waxa baabkan u hooyaa ina e eh, macmuulaadeeda ayay gashaa laamta loo yaqaano laamulibtidaa intaa masl fahni afar bay gashaa afar meelood kow alkhabara bay gashaa laba macmuulal khabari bay gashaa saddex damiirulfasli bay gashaa afar ismiga laftiisay gashaa afartaasay gashaa afartaba shuruud baa loo sheegi doonaa iminka khabar baa usoo horeeya soo ma khabarkiibay gelaysaa laamta loo yaqaano laamu albtidaa abarka ayay gelaysaa waaya laamtan laamulibtidihii inada khabarkeyga ay geli oo maxaad oran ina zaydan eh? ina eh? zaydan laqaa'imun dhabe ina zaydan laqaa'imun ba aayadeer iska odhanaysaa laamtan haddaba xaqeedu wuxuu ahaa maadaama oo sadaaro ay leedahay inay hadalka ugu horayso oo inada ay gasho de oo la idhaahdo lana zayda qaa'imun in la dhahday ahayd ilistidaaray leedahay soo saama haye haddaba laamtan maxaa loo keenaya horta waxaa loo keenaa lita'kiid ow litawkiid midkaa fiican mid ta'kiid baa fiican mise tawkiid baa fiican cadfataa qur'anka maxaa ku so aroray walaa tanqud alaymaana bacda tawkiidiha tawkiid saasaa fasaxo badan tahy saa qur'anka kuso aroray taakiidna waa iska banaan tahay laamtani waxayna tusinaysaa adkayn inaguna waxayna tusinaysaa adkayn kadibna waxay dhaliyeen qaacidada ah karihuu bayna xarfayni bimacnan waaxidin laba xaraf oo isku macna ah oo labadiba taakiid faa'iideynaya inay meel ku kulmiyaan ayay dhibsadeen carabi kadibna fa akharuu allaama ila alkhabari laamtii maxay u dibdhigeen khabarkay u dibdhigeen laamtii waxay u dibdhigeen khabarka ayay u dibdhigeen limaada waa likawni ina caamila iniyadu waa caamil weyn inada mina caamilkeen wixii waxaan o dhan ba samaynayay waa iyada waa caamilkii wa xaqul caamili ataqdiimude caamilka xaqiisana waa maxay waa taqdiim iyo xagga hore lasoo mariyo weliba la siyamaa maca dacfi camaliha bilxarfiya de waaba xaraf soo ma iyada waa ina xagga hore la dhiga markaa laamtiina xagga dambaa laska geeyey markaa saasaa loo kala raray laam ibtidaaya laam musaxliqana waa la dhahdaa musaxliqa waa tii la raraya idhi macnaheedu xagga horaa laga raro xagga dambaa la geeyey hadday meelaha musaxaliqaad ku aragtaan soo warkuma fududo waayahay haddaba laamtani waxay gelaysaa kabarka ayo kabarka ina ayay gelaysaa afar shardi baa loo shardigaya kabarka markay gelayso afarta shardi mid waxaynu ka qaadananaa tusaalaha inoo qoranba inii lawasarun saynu uga qaadananaa tartiibtii waraacida tartiiba maxaynu soo qaadana waraacida tartiiba ila fi ladii kallayta fiiha aw huna ayr albadi meena ashriga hore kuso qaadan tartiibtii waa la ilaaliye u fiirso inii waa ismigeedii khabarkiina waa dambeeya waa in uu an yataqadama alismu cala alkhabari marka laamta ay gelayso e waa inuu ismigii soo horeeyo khabarkuna u dambeeyo oo tartiibtoodii waa inay ku sugnaadaan ismiga iyo khabarku warkaama isla fahnay waa shardiga koobaad shardiga labaad ibnu caqiil yaa khudriga haystaan sooma halkuu ka qabteega wa tasxabu lkhabara soo maaragti halkaa ka qabso bishardi taahurihi can ilismi waa kaan anu kuu sheegaya tusaale aad ka fahamtay waa inuu khabarku ka dambeeyo ismiga waa shardigii koobaad shardiga labaad wbishaddi kwnihi muhbatan waa inuu muhbat yahay khabarkani waa in u muhbat yahay isaga inoo sheegi doona biidka soo socdu ku sheegi doona waa inuu muhbat yahay waa inaanu manfi ahayn haddii uu manfi yahay miya may sababtu maad garanaysaan laamtani maxay faa'idaysay tawkiid nafyiguna muxuu faa'ideeyaa cadamu tawkiid wadidaani laa yajtamicaani labadoo dibna ma kulmaande waayo nafyigii cadamu tawkiid buu faa'ideynaya laamtiina tawkiid bay faa'ideynaysaa waxaad leedahay imika laamtiina tawkiid bay faa'idayseen waanaan anfiyaya cadamu tawkiid baa ka dhashay laba dib kulmi karaan hebel waa gaaban yahay waa dheerya ma kulmi karaan waa cadya waa madow yahay waa may midnudaa dee sheekh aduu kolka hore midnudaa sooma marka waa inuu khabarkeegu yahay muhbat menfi waa inaanu ahayn waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa an yakuuna eh, hayra maadin mutasarifin khaalin min qad khabarkeedu waa inuu yahay ficil maadi waxaan ahayn ficil maadi oo mutasarifa oo qad ka marani khabar uma noqon karo soo saddex shardi shardiga afraad ee ay leedahay ayra jumlatin shardiya jumlo shardiya waa inaan khabar u dhicin afartaa shardi waa inaynu ka helno khabarka afartaa shardi waa inaynu ka helno afartaa shardi marka aynu laamti toos bay ega tusaale ina zaydan la qaaimun intii shardi waynu ka helnay tartiibti mayna ku sugnayn tusaale inii lawazar inii lawazar ya mayna kala horreyn ismigii iyo khabarkii way muna muhbat ahayn waa muhbat ma maadiba may ma jumla shariya may shuruudiiso kamaynaa wada helin dee laamiska geli maxayn odhan inii lawasar laamtana maxay nabsanaysaa ta'kiid bay nabsanaysaa ama tawkiid bay nabsanaysaa afartaa shardi baa loo dhigayaa marka ay gasho khabarka waaya haddaba laamtani may geli kartaa ina walaalaheeda kale ee soo hadhay akhbaartooda ama khabaradooda may geli kartaa mise ma geli karto culimmadu waxay leeyihiin ma gelayso ma gelayso oo la odhan maayo lacalla zaydan laqaa'imun weliga ma aragt inadumaad macmulkhabar ka war macl quraanka baldibu dib u raacdo haye culimada kuufiyiintu waxay baneeyeen khabarka laakinay gashaa bay yidhahdeen <laughs> ya laakina khabarkay gashaa baytshaacirkina soo daliishadeen yalumunanii fiixu bilayla cawaadili walaakinanii minxu biha laa camidu yalumunanii waxay igu canaananayaan fii xubi layla waa majnuunu layla moogta <laughs> maxayna daba dhigay yaluumuunanii waxay igu dagaalayaan oo igu canaananayaan bui fi layla layla jacaylkeega cawaadilii kuwa aniga ay canaananayaan walaakinanii anigu lacamiidu mid la basay oo la il daran baan ahay oo la tamar daran min xubiha ay liajli xubiha jacaylkeyga darteed baan la basay dhulkaan u alla oon la il daranay bu iyagana way canaananayaan <laughs> yaa u kala gar qaada waaya waa maxay walaakinanii min xubbiha lacamiidu laakinani khabarkeygime waa lacamiiduda dambe muuna gelin beydkan waa laga waayey diiwaankiisi waa laga waayena culimmadu waa talabaade waa iska waa iska shaad baa lagu xambaarayaa bay idhahdeeno waa luqatu akaluniya albaraakisa ma aragtaan yaluumunani ficilkii muuna u tiirin cawaadili haddana sooga faacila waa luqatu akaluni albaraakis waxay leeyihin laamtani markaa waa zaa'ido ziyaadadaasina waa shaadnimo sida amsaadii aynu soo dhaafnayba khabarkeega loogu siyaadiyo baydkaasu soo qaatay yadana maruu ujaala faqaaluu kayfa saayidukum faqaala man su'ilu amsaala majhuuda maruu way mareen buu yidhi ujaala xaala iyin kuwa degdegaya faqaaluu waxay yidhahdeen kayfa sayidukum waar sayidkiini xanuun baa lagu tilmaamay waa sidee xaalkiisu faqaala waxa yidhi buu yidhi man duul su'iluu la weydiiyey amsa wuxuu ahaaday lamajhuuda mid rafaadsan oo dhiban buu ahaaday ya wuu rafaadsan yahayba mashaqiyo dhib baa ah haysata maxalushaadka maad garanaysaa amsaada khabarkeega la majhuudin see loogu siyaadiyey siyaadadaasi ay shaad u tahay ayaa taana loogu siyaadiyey buu sida loogu siyaadiyo mubtadaha khabarkiisa shaadnimo mubtadaha laftiisa khabarkiisa ayaa lagu siyaadin karaa waa tan umulxulaysila cajuuzun shahraba tardaa min alaxmi bicadmi raqaba umulxulaysi gabadha umulxulays la idhahdaa lacajuuzun waa habar buuri ajuusatunna waa la ta waa la gelin karaa lacajuuzun waa habar buu yidhi shahraba shahrabatun dhammaatay way gabowday buu yidhi way dhammaatay ya waaya tardaa waxay raalli ka tahay buu yidhi min alaxmi ay bedela laxmi hilibka bedelkiisa bicadmin raqaba lafta ayar qoortay ayay raalli ku tahay buu leeyahy lafta maba kala garanaysa buu yidhi gabow ka gaadhay <laughs> ya waay maxalushaadka maad garanaysaan umulxulaysi waa mubtada khabarkiina me lacajuuzun weeyaan marka mubtada khabarkiisi buu laamgeliye mubtada khabarkiisi ayuu laamgeliye marka waxaaso dhani waa shaad buu leeyahay waxaaso dhani waa shaad buu waay wuxuu yidhi sheekhu shuruuddeedina waan tirinay lawazar ay lamalja lanaasir weyn macnaheegu waa gargaare marka aayadda qur'aanka waa in la waqfiyo loogu joogsado haddii kale macna faasida ka dhalan kalaa laa wazar waa in lagu joogsado ilaa rabbika ymaidin lmustaa hadda la wasliya macna faaidaa ka dhalanaya kalaa laa wazara ilaa rabbika ay laa naasira ilaa rabbika rabbigaa wax u gargaaraa ma jira macnuu noqo maxaa ka soo baxay marka waa halis soma kalaa laa wazar ilaa rabbika waa khabar soo taqadum almustaqarnu mubtadiya muakhar mawt kalaa laa wazar waanad ku joogsatin ilaa rabbika yawmaidin ilmustaqar wuxuu yidhi sheekhu watasxabu waxaa la saaxiibi alkhabara khabarka waxaa la saaxiibi laamubtida min laamulibtida ayaa la saaxiibi bacda ina ina dabadeed bay la saaxiibi inada daati kasri hoos dhiga u saaxiibka wadalika tusaalu naxw qawlika waa qowlkaaga iyo wixii lamid aad ku qawshid inii anigu lawasarun gargaaro ayaana waay walaa yalidi laamiban ayaan u tabdiyey markii aan ku dhawaaqay carabka iga degdegay walaa yalidi laama weyaan walaa yali lama xidhiidsanayo ma khabar qad nufiye la anfiyey huwa maaga dii tan lama xidhiidsanayo alaama ee laamta ya dii tan lama xidhiidsanayo tan allaame ee laamta diidan ti asmaalkhamsiyahamoodin ha ah ku luguyn hadda maalidin dabaraksan ti asmaalkhamsa ayay kula egaan sheekh ilaa di kale waanay lahayn sooma waa is mawsuul wey aye walaa ma ficilna lama xidhiidsanayo ka inuu ka radiyo oo kale a min alafcaali afcaasha xaalada uu ka yahay waqad yali inuu la xidhiidhsada ayaa la arkaa huwa ficilkii haa laamtii maca ad adna jirkiisa xaaladu yahay ficilku wadalika tusaaluhu kainunka qawlika waa qowlkaaga iyo wix lamid ah aad ku qawshid ina daa ninkani laqad samaa wuxuu ka kor noqday huwa daagani cala alcidaa cadowgiibuu ka kor noqday mustaxwidan xaalo uu yahay mid ka waageertay oo ka aalib noqday mustaxwidan xaalo uu yahay ayuu ka kor noqday mid ka waageertay oo ka abood batay wa maxay waa intaan soo sheegayna khabarka markay laamtu gelaysa ma sheerdumana dhigin afar sheerdumana dhigin ya afartii shardi maxaa ka mid ahaa allaa yakuna an yakuuna muhbatan buu shardigu sooma hadduu manfi noqdo ka waran waa maya de ya waa maya wey hadduu manfi noqdo la gelin maayo misle fahne waa maxay tusaaluhu ina zaydan maa yaquumu bay ahayd ina zaydan maa yaquumu iyadoo saasaad gelisay laamti may banaanta inad gelisa may banaanta ina zaydan lamaa yaquumu inad tirahda ya ma banaanade ina zaydan lamaa yaquum ma banaano waayo laamtani maxayna tusinaysaa tawkiid nafyiguna muxuuna tusinaya cadamu tawkiid wadidaani laa yajtamicaani labada didniiska meer keliya kuma wada kulmanta laba shay iska soo horjeeda waaye marka ina zaydan lamaa yaquum ma odhan kartid ina zaydan maa yaquum wayna tirahde waaye shicir buu ku soo arooru yidhi beytka agga hoose inoogu qabanayo hmm. waayo waa baxrulafir wey وأعلم أن تسليما وتاركا لا متشابهان ولا سواء وأعلم waxaan ogahay bui أna تسليما badbaado watarkan iyo ka tegid laa laa mutashaabihaani laba isshabahayn ahayn walaa sawa laba isku mid aanaynan ahayn maxal shaahidku muxuu aha laa mutashaabihaani bu iska aha markii hore nafyi bu ah kadibna laamtii baa la sii geliyey lalaa mutashaabihaani lalaa mutashaabihaani waa darotishecr baa la odhanaya waa darotishecr waaya markaa khabarkii haddii la anfiyo waa maya laamti geli mayso taasi waa ta walaa min alafcaali maakaradyana muxuu ka wadaa khabarkii haddii uu noqdo jumla ficliya jumlada ficliyada u noqdo waa ficil maadi waa mutasarif dadna lama kuma xigto may ka ilaali warkaana khabarkii muxuu noqday jumla ficliya oo ficil maadi ah oo mutasarif ah oo dad ayna la xidhiidhsan waa saddex jardi ka ilaali laamti hagelin oo isku odhan maysid ina zaydan la radiya iska ilaali warka ina zaydan la radiya iska ilaali warka kisaa'i iyo hishaam iyo kuwaasaa banaynaya warkaasi ma jiro waayahay hadduu yahay ka warran waayahe ficilkani maadi ha hadduu jaamid yahay ka warrama ficilkii hadduu hayru mutasarif yahay ka warrama hadduu hayru mutasarif yahay ka warrama wuu bannaan ka fahmaynaa ina zaydan lanicma arajulu wa ina camran labisa rajulu way banaanta iyadu waayo ficil maadi o mutasarifa shardigaas sooma kani waa jaami ben nicmi waa sideedaasun bisina waa sideedaasun haddaba u fiirsada ina zaydan ina zaydan lanicma arajulu raabidkiime raabidka isku xidhaya oo cumuumka ma zayd miyuu kamid yahay rijaalka cumuumka weya waaya waxaa kaluu soo dhigay waxaad ka warantaa ficilkii waa ficil maadi waa mutasarif laakiin qad baa la geliyey waa sax kolka hore maxaa shardi ah kaynu diidana wuxa waa ficil maadi waa mutasarif qadna kuma jirin soo ma iminka waa ficil maadi waa mutasarif qad baa inoo gasha waa sax samaa buu ku tusaafay laqad samaa samaa waa ficil mutasarif hadde samaa yasmu sumuwan calaa wartafcad melen wuu kor noqday wey sooma laakiin qad baa ku jirta laqad waa taa laamtii la geliy way banaan tahay haddee ficil maaduu yahay oo mutasarif yahay lakin qad la geliy waa banaan tahay way banaanta iyad oo maxaad ohan ina da waa ismigeedii laqad sama jumlada damba khabarkia laamtina wadiyaa iska geliyey alcidaana bikasri cayni cudaana waa la dhahdaa waa jamcu caduwin cadow baa la jamiye cadow baa lagu jamiye caduwin baa lagu jamciya cida ama cudaa mustaxwidanna waa xaalo oo samaa faacilkeega laga xaalaynaya intaa masle fahne marka beytkan muxuu ku sheegay ya labadii shardiye kale ayuu ku sheegay ee ahaa wa kownuhu muhbatan waa inuu muthbat iyo menfi waa inaanu hayn shardigii labaada ahaa inaanu ahayn anlaa yakuna ficlan maadiyan mutaصarifan khaaliya min qad labadaa shardi buu ku sheegay wuxuu yidhi sheekhu walaayalii ku xigsan maayo maadaa faacilkiya walaayalii ku xigsan maayo maa khabar qad nufiya la anfiyey huwa maaga dii tan ku xigsan maayo allaama ee laamta walaa ma ficilna ku xigsan maayo kaainunka radiyo oo kale ah min alafcaali afcaasha xaaladu kamid ya maagaasi waqad yalii inuu la xidhiirsada ayaa la arkaa huwa ficilkii ka dhig ha laamti inuu la xidhiidsada ayaa la arkaa maca qadqadla jirkiisa xaalada uu yahay ficilku iyada oo qadi ay ku jirto wadalika tusaalukaanuka qawlika qowlkaaga iyo xili mid aweeyi ina daakani laqad samaa dhab ahaan wuxuu ka kor noqday cala alcidaa cadowgii ayuu ka kor noqday mustaxwidan xaalo uu yahay buu ka kor noqday mid ka waageertay oo he ka gacan sareeya wa tasxabu lwaasita macmuula alkhabr walfasla wasman xalla qablahu lkhabr wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk